الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين المفعول فيه وهو المسمى ظرفا الظرف وقت أو مكان ضمنا في بطراد كهنا امكث أزمنا فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما hu ljihaati wlmaqaadiri wma siiqa min alficli kamarma min rama wa shartu kowni daa maqiisan an yaqa darfan lima fi aslihi machu jtamac wma yuraa darfan wagayra darfin fadaka duu tasarufin fi lcurufi wagayru di tasarufi aladii lazim darfiyatan aw shibhaha min alkelim waqad yanuubu can makaanin masdaru fadaka fi darfi zamaani yakuru almafcuulu fiihi wa huwa almusamaa darfan hada maxalu mafcuulu fiihi oo ah darfu zamaan iyo darfulmakaan ismiga lagu magacaabee meeshii looga hadli lahaa weeye halkan addarfu darafka waqtun ismu waqtin waqti magicii weeye aw makaanun aw ismu makaanin makaan magicii wey ismi waqtiga iyo ismulmakaanka oo dummina la dhexgeliyey fii ayaa la dhexgeliyey biiraadin qiyaasnimaana loo dhexgeliyey wadaalika umkuth nagaw hunaa halkan ku nagow asmunan waqtiyana nagow yacnii wuxuu leeyahay mafaaciisha ayaan ku soo jirnay waxaan ka soo baxnay mafaaciisha saddex ka mid ee mafcuulun bihi mafcuulun mutlaq iyo mafcuulun lahu laba mafcuul ayaa noo hadhay mafcuulun fiihi iyo mafcuulun macahu ee mafcuulun fiihi daraf weeye ismiga mafcuulun fiihi loo yaqaano ee darafka ah waqti ama makaan magac uu leeyahay wey xilli ama boos magac uu leeyahay isla markaana mansuuboo nasbisan laguna nasbiyey bitaqdiiri fii kaa ayaa daraf la yidhaahdaa ismulwaqti iyo ismulmakaan haddii aan la nasbinin ee rafcisan yahay ama jaran yahay ama wuu nasbisan yahay ee mafcuulu bihi iyo wax kaluu ku nasbisan yahay daraf lama yidhaahdo daraf wuxuu noqonayaa ismiga markuu ismu waqtin yahay ama ismu makaanin isla markaana mansuub yahay laguna nasbinayo bitaqdiiri fi bitaqdiiri fii waxaa loo jeedaa macno ku dhex jiritaan ayay fiida faa'iidaysaa fiida ayaa u qarsoon meesha ayay ugu qadaran tahay macnihii ku dhex jiritaankana way faa'iideyn sidaa ayaa loo jeedaa ee looga jeedo fiida macnaheedii ku dhex jiritaanka ahaa ayuu darafka gudanayaa taa ha u fahmin sidaa haddii ay ahaan lahayd darafka mabni buu noqon lahaa waayo waxaan soo sheegnay ismiga mabni buu noqdaa xaraf haddii u shabaho afar mawdicoo xaraf ka shabahayo ayuu musanifka matniga soo saaray baabulicraabi walbinaa markii uu ka soo hadlayay wa ka niyaabatin can ilficli ka shabahi lwadciyi fisbay ji'tana wlmanawiyi fii mataawifi wlmanawiyi ismigaa macnaa ficlin gudanaya sida ayuu mabni la noqday ee darafka macnaa xarfin ma gudan ismiga waxaan u jeedaa macnaa xarfin gudanay kani darafka ma gudanayo macnaa xarfin oo fiida macnaheeda isaga ma gudanayo fiida lafteeda gudanay macnihii ku dhex jiritaankahay kalaamka dhexdiisa ayayna ku qarsoon tahay sida ayuu u jeedaa waayahay una miaaliyey umkuth um, hunaa azmunan hunaana waa darfulmakaan azmunanna waa darfuzamaan iyo darfulmakaan labadaba caamilka bilaa cadfin ayuu nasbin karaya adarfu <clears throat> darafka waqtun ismu waqti <clears throat> waqti magicii weeye aw makaanun ismu makaanin makaan magicii weeye makaanka iyo waqtiga magacoodoo duminaa la dhexgeliyey fii ayaa la dhexgeliyey bitiraadin qiyaasnimaana loo dhexgeliyey wadaalika umkuth nagow hunaa halkan ku nagow asmunan waqtiyaana nagow asmun jamcu zaman zaman in afcul lagu jamciyaana qiyaas ma aha ulaaiga qiyaas ahaan sidiisaba jamculqila marka laga hadlayo laba wasan keliyuu leeyahay waa jamculqilihiisa afcul waxaa lagu jamciyaa faclinoo afar sharti laga helay lifacli nisba saxa caynan afcuul ulaai intiisa kaleo dhanna afcaala u qiyaasa wayru maa afcuulu fiihi muarid min aulaai isman biafcaali yerid fucal ayaa ficlaan marmar ku yimaada waghaaliban aqnaahum buu ficlaanu fii fucalin ka qowlihim sirdaalu marka asmunantaasi qiyaas ma aha jamaac ahaan qiyaas kuma aha laakiin isticmaalkay ku badan tahay fansib nasbii hu darafka nasbi bilwaaqici ka dhacay fiihi dhexdiisa dhacay ku nasbi mudharan mid la daahiriye xaal uu kaana ahaaday wailaa haddii aan la daahirinin fanwihi niyo muqadaran xaal uu yahay mid la qadaray yacni wuxuu leeyahay darafka caamilka nasbinayaa muxuu yahay waxaa nasbini waxa dhexdhacayo sidaa ayuu musanifka cabiray lafdiga sida la yaqaanee ee istilaaxa naxwiyiinta lagu yaqaano haddii la raaco darafka masderaa dhexdhaca darafka masder oo keliyaa dhexdhaci miaal sumtu yowma alkhamiisi baa tiri yowma alkhamiis waxa dhexdhacay muxuu yahay assowm soomkaa dhexdhacay waayahay soomka daraf uu nasbin karaa waa laisla ogolyahay laakiin masder keli ma nasbiyo masder keliah daraf ma nasbiyo ee waxaa nasbiyaa masder daraf waxaa nasbiyaa wax alla wixii camalfalaya ficli baa nasbinaya wasfi baa nasbinaya xataa caamil raa'ixat lficli qaba ayaa nasbina insha allahu tacaala sidaan ugu tegi doonno xuruufuljarka isaga xuruufuljarka waa isku arka waxaa nasbinayaa haddeer wuxuu u jeedaa caamilka nasbinayo caamil kastaba masderkii ayaa ku dhex jira ama isulxadadkii ayaa ku dhex jira caamilkan laftiisu alwaaqici fiihi haddan u ee masder kelia kuma jeedo sidaa in la yidhahdaa faib nasbiyay hudaraf nasbi bilwaaqici ka dhacay fiihi dhexdiisa dhacay ku nasbi haddaba naasibka darafka nasbinayo makuur iyo maxduuf labada wuu noqon karaya makuur haddii uu noqdo laba sahli maxduuf haddii uu noqdo laba u qaybsamaya xadaf waajib iyo xada jaa'isa ah. xadafka jaa'isga waa iska fara badan yahay markastoo caamilka daliil loo helo waa la xadfi karaa xadafka waajibka ina qaar ayaa soo maray sida darafka khabar haddii uu dhaco sila haddii uu dhaco mutacalaqa in la xadfi waajib ay wuxuu ku tacalluqay mutacalaqa lagu sheegayna waa caamilkiisa waa sidaan soo sharaxnay xaalada soo socotana waa lamido hadduu xaalo dhaco darafka isna waa la xadfayaa caamilkiisa waajib nacti oo juska dambe aan ku mari doonno insha allahu tacaala asna haddii uu dhaco caamilkiisa waa la xadfaya afartaa mawdic ayay caadi ahaan u sheegaan laakiin waa anagii sheegnay ilaa sagaal mawdic isaga iyo jara majruurka in la xadfayo waajibnimo fansib nasbiyayhu darafkii nasbi bilwaaqici ka dhacay fiihi dhexdiisa dhacay ku nasbi <coughs> mudharan mid la daahiriyey kaana xaaluu ahaaday wailaa haddii aan la daahirinin fanwi niyo hinaasidka niyo muqadaran xaaluu yahay mid la qadarayo wa kullu waqtin qaabilun daka wamaa yaqbaluhu lmakaanu ila mubhaman xuljihaati walmaqaadiiri wamaa siiqa min alficli kamarmaa min roma wa kullu waqtin darfulwaqti dhammaantii qaabilun mid aqbalayo weeye daaka nasbaha iyo aqbali wamaa yaqbalu aqbali maayo hu nasba almakaanu makaan aqbali maayo ilaa mubhaman mubham xaal uu yahay mooye naxuljihaad waa jihooyinke iyo wixii lamid ah iyo wlmaqaadiiri maqaadiir iyo wixii lamida weeye waa maa shay mooye siiqa la dhalaaliyey min alficli min maadati alficli ficli maadadii laga dhalaaliyey ka weeye min rama min maadati rama rama maadadii xaal uu ka yimid yani wuxuu leeyahay darafku zamaaniya makaan ayuu ugu qaybsamaa darful zamaan dhammaantii darafnimo in lagu wada nasbiyaa bannaan hadduu mukhtas yahay hadduu macduud yahay hadduu mubham yahay kulli isku wada dar mubham mukhtas waxaa la yidhaahdaa darafku waa mukhtas haddii aad maqasho oo wixii mataa jawaab u noqon karo mataa jita yowma alkhamiis khalaas mukhtasaa la yidhahdaa kaa mutaminka aan ku soo marnay macduudna waxaa la yidhaahdaa wixii kam jawaab u noqon karo kam sumta shahran yaad leedahay ama usbuucan mubhamna waxaa la yidhaahdaa wixii labadaa midna aan jawaab u noqon karin mataana jawaab ma noqon karo kamna jawaab ma noqon karo sida saacatan iyo muddatan iyo abadan iyo wixii lamid ah haddii lagu yidhahdo mataa jita saacatan ma dhihi karti ama muddatan kam eh, sumta haddii lagu yidhaahdaana muddatan kuma jawaabi karti waayo muddadu waqti badan iyo mid yarba way noqotaa mubham baa la yidhahdaa kaasi darfu zamaan dhammaantii mubhamkii iyo mukhtaskii iyo macduudkii isku wada dar dhammaan darafnimo in lagu nasbiyaa bannaan darfulmakaan sidaa ma aha darfulmakaan waxaa darafnimo lagu nasbin karayaa laba ama saddex qayb saddex qaybna waa loo tiriyaa laba qaybna waa la tiriyaa saddexda qayb waxaa weeyaan mubhamaad maqaadiir maa siiqa min masdari caamilihi saddexdaa qayb ayaa darafnimo lagu nasbin karaya mubhamaad <coughs> mubham waxaa la yidhaahdaa shay meel uu ka bilowdo iyo meel uu ku dhammaado aan la garanaynin meel uu ku dhammaado xadidan iyo meel uu ka bilowdo xadidan ma jirto meel gaar ahaaneedoo lagu yaqaanana ma jirto kaa ayaa mubham la yidhahdaa sida jihooyinka lixdaa ammaama haddaan ku idhaahdo amaama tiro gaar ahaaneedoo intaasa ammaame la yidhaahdaa laleeyahay ma jirto shan kun oo tilaabaa ammaamo noqon karta wixii ka badan ammaamo ma noqon karo wax jira maaha meel gaar ahaaneedoo ammaamo lagu yaqaano halkaasaa ammaamo ah intana ammaamo kama suurowdu laleeyahay ma jirto shayga tira ahaanna aan loo garanaynin yaa cadad ahaan meel khaas ahaaneedoo lagu yaqaanana ahan jirin kaasi ayaa mubham la yidhaahdaa maqaadiirna waxaa la yidhaahdaa shayga meel uu ka bilowdo iyo meel uu ku dhammaado labadaba waa leeyahay laakiin meel gaar ahaaneedee lagu yaqaano male meeluu ka bilowdu leeyahay meeluu ku dhammaado yani tira ahaana loo yaqaan sida alwatan farsakhan bariidan iyo wixii lamid ah waa tira gaar ahaaneed la yaqaanaa bariid afar kunoo tilaab bay yidhahdeen ama mayl afar kunoo tilaab bay yidhahdeen ee afar kunoo tilaabba wax la yaqaano weeye tira ahaan meel gaar ahaaneedee lagu yaqaana se male oo bariid haddaad maqasho meel hebela ah beriid la yidhaahdaaye dhankani bariid kama suurooba lama dhihi karo kaana maqaadiir baa la yidhahda maa siiqa min masdari caamilihiina waxaa loo jeedaa darfulmakaan miimi ah darfulmakaan miimi ah innaga kusoo marnay laamiyada waa la nasbin karayaayo in la nasbiyaa banaan laakiin shardi buu leey musanifkaaba soo wadaaye shardigaasina waxa weeye caamilka ku camalfalayo darfulmakaanka miimiga ah iyo darfulmakaanka isku masdar waa inay ka yimaadeen ramaytu marmaa zaydin waa inay arrintu tahay wainaa kunaa naqcudu minha maqaacida maqaacid iyo naqcud way isku camalfalayaan oo maqaacidada fulmakaan mimi ayuu ku nasbisan yahay naqcudu baana nasbinaysa waana iskumasdaroo qucuud bay ka wada yimaadeen waayahay shuruudaa marka laga helo ayaa dafurmakaanka miimigaa la nasbin karaya caamilka ku camalfalayo iskumasder waa inay ka yimaadeen saddexdaa qeyb ayaa dafurmakaan laga nasbina saddexdan qeyb marbaa laba loo tiriya ah. sida loogu tirinayana waxa weeye mubhamkii waan garannay maasiiqa min masdari caamilihiina waa qayb labaad qaybtan maqaadiirta ayaa mubhamka lagu tiriyaa mar oo waxaa loogu tirinayaa maqaadiirta tira ahaan waa la yaqaan laakiin meel gaar ahaaneed laguma yaqaan meel gaar ahaaneed aqoonidda aan lagu aqoonin darteeda mubham lagu dari oo dhankaasay mubhamna ka soo gashay in ma ahee mubham aan laga dhigine mukhtas laga dhigo oo maadaama tira ahaan loo yaqaano mukhtas laga dhigo gooni loo tiriyaana waa la yeeli karaa musanifka matnigiisa labada way ka suuroobi karta haddaad miiaal ka dhigtaana waxay jihaadka ayuu ku daray haddaadan miaal ka dhiginna wuxuu noqonayaa tira labaad maasiiqana tira saddexaad bay noqon sababka darfulzamaan dhammaantii darfinimo loogu nasbin karo darfulmakaanna mubhamkiisa iyo wax daba socda oo keli ah loogu nasbinaya waxa weeye darfuzamaan horta cawaamisha camalfashaa ficli baa u asalsan waxyaabaha camalfalo ficli baa ugu asalsan waxa kaloo dhan ficli bay ku daydaan inay camal falaan ficligana jawhartiisa wuxuu kugu tusinayaa isagoon faacil iyo waxba kale la raacinin laba arrimood masdar iyo darfuzamaan ayuu ku tusiyaa xadad iyo zaman buu ku tusiyaa annagii mafcuul mudqa bilowgii kusoo marnay sooma ahayn almasdaru ismu maasi wazamaani min madluulay lficli ka amni min amni sooma ahayn waayahay ficliga si toosa iyo jawhartiisa mar hadduu darfuzamaan kugu tusinayo inuu ku camalfalaa waa u sahlan tahay awaamisha kaleo dhanna ficli bay daba socdaan darfulmakaan ficliga tusinta uu ku tusinaya tacaqul baa la yidhaahdaa caqliga umbaad ku garanaya ficliga kuma tusayo si toosa sideeda caqliga ugu garani waxaad tira darabtu zaydan zaydaan garaacay waxaa cad zayd markaad garaacaysa meel inuu joogay way caddahay shaki kuma jiro ee zayd waan garaacee meellana ma uusan joogin wax dhici kara miya walow hawada baa jooga hadduu doono laazim meel unbuu joogay yacni caqli aha ficliga kuma tusayo si toosa ah. oo sidaa darabtu ficligan maadi uu yahay oo zaman lasoo dhaafay uu kuu tusinayo makaan kuma tusinayo laakiin tacaqul ahaan ayaad u garaniyo ficligan markuu dhacaya laazim makaan buu dhexdhacay laazim makaanka tacaqulka loo fahmayo iyo mar dambe dibka imaashu ayaa la nasbinayaa makaanka uu ku tusinayo makaaminu fahmayo darabtu zaydan haddaan ku idhaahdo makaanka uu ku tusinayo tacaqulka uu kugu tusinaya makaan xadidan ma aha tolow ma nairobiba ma gaarisba ma meel kale uu jooga lama garan karo waa makaan mubhama mubhamkaasaan la nasbin ma min masdari caamilihi mubham ma ahaa waayo waxaa loo idaafaynayaa ismigu uu ku khaas noqon in la nasbiyo waxaa keeni wuxuu ku xoogoobayaa caamilka ku camalfalayo ayay isku masdar yihiin caamilka maadaama uu la masdarya waxoogaa xoog buu heli waa la nasbin karaa isagu wa kullu waqtin darfu zamaan dhammaantii qaabilun mid aqbalaya weeye daaka nasbaha darafnimada lagu nasbinayu aqbali wamaa yaqbalu aqbali maayo hu nasbaha almakaanu makaan aqbali maayo <clears throat> ilaa mubhaman mubham xaal uu yahay mooye mubhamkii buu miaaliyey naxwuljihaati jihooyinka lixda ah weeye horay gadaal midig bidix kor hoos jihooyinka lixda ee magacyada ay leeyihiin oo amaame iyo khalfa iyo yemiin iyo shimaal iyo fooq iyo taxta noqonayo magacyadu waa ka badanayaan laakiin jihooyinkaa lixa naxuljihaad walmaqaadiiri waxyaabaha la jaangooyo weeyaanoo la qadaro oo masaaxaad iyo tilaabo lagu qadaro iyo wixii la mid ah walmaqaadiiri wamaa shay mooyee siiqa la dhalaaliyey min alficli waxaan ku soo marnay mafcuululmulaq arkii aan soo marayna wa kownuhu aslan lihaadaynin duki masdera wax laga keenaa ficli lagama keeno darafka miimigana masder buu ka yimid marka wamaa siiqa min alficlida mudaaf inaad u qadartaa waajiba waa wamaa wixii siiqa la dhalaaliyey min alficli min masdari lficli ficliga masdarkii laga dhalaaliyey mooye ka marman wey min ramaa ramaa masdarkeeda xaal uu ka yimid washardu kownidaa maqiisan an yaqac darfan limaa fii aslihi macu ijtamac washardu kownida kan ahaanshihii shardigii maqiisan qiyaas uu noqonayo an yaqaca waa inuu dhacaa darfan xaal uu daraf u yahay limaa shay ijtamaca uu la kulmay fii aslihi ishtiqaaqa uu kula kulmay macahu macihi yacnii darfulmakaanka miimiga ah darfulmakaannimaa lagu nasbin karaa laakiin bishari caamilka ku camalfalayaa waa inuu noqdaa caamil ay isku masderka yimaadeen amaa caamil masderkiis meelaan ahayn ka yimid in lagu nasbiyaa shaadbu qiyaas ma ah baabulxaal musanifka wuxuu ku keeni doonaa oan ku mari doonaa miaal yanii xaalada intuu ka sheekaynayey ee wuxuu sheegi doonaa wa mawdica alxaali tajiiu jumla ka jaaa zaydu wahwa naawi rixla wa mawdica waa dafurmakaan miimi ah nasbisanna tajiiu baana nasbin tajiiu iyo mawdicna isku masdar maaha shaqana isku male shaad weeye ku nasbintaa lagu nasbinayo ee darfulmakaanka miimiga caamilka nasbinaya waa inuu noqdaa caamila isku masdar yihiin intaas ujeedaa waxaa la arkay oo maal ahaan carabta waxay yidhaahdaan huwa minii maqcda alqaabilati waa manaada furaya wa masjar alkelbi maqcad iyo masjar iyo manaata waxoo dhan waa darfu makaan mimia caamilka nasbinayaana waa khabar buu dhacayoo kaainaa nasbinaya la masdar ma aha shaad weeye miaal ahaan bayna u isticmaalaan ruuxa waan isu dhownahay ama qaraabo iyo nasab ahaan ayaan isugu dhownahay ama fikrad iyo saaxiibnimaan isugu dhownahay markaad leedahay waxaad leedahay minii maqcad alqaabila huwa ninka minii wuxuu ii jiraa xaggayga maqcada alqaabilati islaanta wax umulini tan ay ka umulini intaa iu jirtoo kale ee waa ag fariisataasoomaa waa isu dhownahay waayahay wuu iga sarreeyo iga sharaf badan yahay markaad leedahayna waxaad leedahay huwa minii manaada furaya huwa ninku minii xaggayga wuxuu ka ahaaday manaada furaya ururka meesha uu ku taxanyo kale ururka waa laxaha waa la yaqaanay ama ururka meesha uu ku yaalloo kale yuu ii jira waa iga sarreeyaa ruuxa waa iga hooseeya anaa ka sharaf badan marka aad leedahayna waxaad leedahay huwa minii masjar alkalbi huwa ninku minii xaggayga masjar alkalbi eyga meesha lagu celiyo kaluu iiga jira yani meel ey lagu celiyo waa meel xun aggaasuu iga jooga waa anaa ka sarreeya waxaasoo dhan duruuftaa la nasbinaya miimiga ah weliba makaaniga ah laguna nasbinayo caamil aan la masdar ahayn samac weeye qiyaas ma aha sidaa u garo wa kowni daa nasbahan ahaanshihii shardigii yacnii dafurmakaanka miimigaa nasbihiisa ahaanshihiisa shardigii maqiisan qiyaas uu noqdo kown laba khabaruu kaa doonayaa lafdiga kown markaanow ka yimid naaqisada ahay masdarkeedii weeyaanoo min xayu nuqsaan khabar uu nasbiyuu kaa doonaya marna waa mubtado min xayu libtidaa'i khabaruu kaa doonaya wa shardu kown daada loo idaafeeye waa ismigiisi masdaru mudaafu lismihi wey manqiisanna waa khabarkiisii min xayu nuqsaan an yaqaca masderka laga soo xariirayana khabarkiisii min xayu ibtidaa wey sidaa u garo wa shardu kowni daa nasbahan ahaanshihii shardigii maqiisan qiyaas uu noqday shardigii an yaqaca wuquucuhu dhicitaankiisii wey darfan xaal uu daraf yahay uu dhaco limaa shayna daraf u yahay caamil uu daraf yahay ijtamaca caamilka la kulmay macahu darafka la kulmay fii aslihi ishtiqaaqiisana kula kulmo wmaa yuraa darfan wagayra darfin fadaka duu tasarufin fi lcurfi wagayru dii tasarufi ladii lazim darfiyatan aw shibhaha min alkelim wamaa waxa yuraa lagu ogaanayo darfan darafnimo lagu ogaanayo iyo wagayra darfin darf khayrkii fadaaka kaa duu tasarufin tasaruf miduu saaxiibe weeye filcurfi curfiga naxwiyiinta dhexdoodu tasarufku saaxiib yahay wagayru di tasarufi tasaruf miduu saaxiibe heyrkii alladii kii weye lazima laazimay darfiyatan darfiyuu laazimay ow shibhahaa ama darfiya shibhigeed ayuu laazimay min alkelimooyinka xaaluu ka mid yahay iyo darf yani wuxuu leeyahay darfulmakaan iyo darfulzamaan nasbintooda iyo shuruudoodii iyo haddii uu ka soo baxay ayaa wuxuu ku khatimayaa baabka laba arrimood arrin waxa weeye duruufta darfuzamaan ha noqdo ama darfulmakaan ha noqdee qaar waa mutasarif qaarna waa hayru mutasarif arrin uu sheegi doonana beydka dambe kusoo wadaana waxa weeye darfu zamaan iyo darfulmakaan labadaba waxa ka naaib noqon karaa masder arrinkaanugusoo wada arrinka hore halka uu ku sheegayo darfu zamaan iyo darfulmakaan mutasarif iyo hayru mutasarif bay u qaybsamayaan mutasarifna waxaa loo jeedaa darafkani darafnimo inuu ku nasboomo way dhici karta darafnimo inuu ka tagee faacil iyo naa'ibulfaacil iyo mubtade iyo khabarulmubtade iyo mafcuulun bihi iyo icraabo kale qaatana way dhici karta darafkaasi mutasarif baa la yidhaahdaa sida yomwi sumtu yowm alkhamiisi baad leedahay darafnimay ku nasbisan tahay haddii aad doontana yowmulkhamiisi yowmun mubaarakun yowmu carafata yowmun mubaarak yowmu mubtada wey yowmun mubaarakun tan dambena waa khabarkii mubtada iyo khabarnimaad ku rafcini waayahay darafka sidaa marna darafnimo ku nasboomaya mararka tegaya mutasarif baa la yidhahdaa ayru mutasarif baa kuu yimid ayru mutasarifkaa laba u qaybsamaa darafka aan mutasarifka ahayn ayaa laba u qaybsamay labada ugu qaybsamaya waxa weeye <coughs> mid darafnimo in lagu nasbiyo un agtaagan weligii kama tegay wax kasta haddaad samayso darafnimo inaad ku nasbiso wax ka badan ma keeni karti wadda kalena kuma bannaano kaas waa mid sida idaa oo darfulmakaan ah darfuzamaan aan u jeeda idaa weligeed darafnimo in lagu nasbiyo mooye faacil ma noqoto naa'ibulfaacil ma noqoto mubtada ma noqoto khabarulmubtada ma noqoto <coughs> wax kalena ma noqoto waa yahay <coughs> qaybta labaadee mutasarifka hayru mutasarifka waxaa weeye qayb laazimayo darafnimo in lagu nasbiyo ama darafnimo meel u dhow ayuu tegi darafnimaa lagu nasbiyey darafnimo haddii uu ka tagaana meel darafnimo u dhow ayuu tegi oo meesha u dhow waa halkee min baa lagu jeri min in lagu jaro mooye isticmaalkalama jiro qablu iyo bacdu iyo ka mid a ah yacni inaad tidhaahdo ji'tu qablaka iyo ji'tu bacdaka way suuroobi kartao darafilmacad ku nasbiso inaad min ku jartaana way dhici karto oo ji'tu min qablika iyo min bacdika inaad tidhahdana way dhici laakiin wax kale in lagu jaraa ama icraab kale inuu qaataa wax dhici kara darafkan darafnimo laazimaya ama darafnimo meel ku dhow tegayo oo min ku jaritaan iyo kan darafnimo keli a laazimaya labadaa kheyr mutasarif baa la yidhahda hee kan darafna noqonaya wax kalena noqonayana mutaamaa shayga yuraa la ogaanaya darfan darafnimo lagu ogaanayo iyo wagayra darfin daraf keyrkii lagu ogaanayo fadaaka kaagaasi duu tasarufin tasaruf mid u saaxiibe weeye filcurfi curfiga naxwiyiinta dhexdooduu tasaruf saaxiibe waayru di tasarufi tasaruf mid u saaxiibe heyrkii alladii kii wey lazima laazimay darfiyatan darfiyan laazimay ow shibhaha ama darfiye shibhigeedu laazima sidani marka la isugu cadfo waxaad mooddaa qeyb darafnimo keli laazimi iyo qeyb shibhu darafnimo keli laazimi inay jirto sidaan uma jeedo ee wuxuu u jeedaa qeyb darafnimo keli laazimi oo xataa min aan lagu jari karin iyo qeyb darafnimo haddii ay ka tagto min un lagu jari karo shibhu darafnimo laazimi sidaa ayuu u jeedaa marka waxaa fiican mudaaf in la qadaro la yidhaahdo darfiyatan ayay laazimi macduuf ilaa qadar loo jeeda oo la yidhaahdo alladii kii weeye lazima laazimay darfiyatan laazimay ow shibaha ow darfiyatan iyo wa shibhaha darfiye iyo shibhigeedu laazimay min alkelimi xaal uu kelimka ka mid yahay waqad yanuubu can makaanin masdaru wadaka fii darfi zamaani yakfuru waqad yanuubu inuu naa'ib noqdaa suurowdaa <clears throat> masdarun masdar can makaanin darfu makaan inuu ka naaib noqdaa sucuuda wadaaka niyaabadaas yakuru wuxuu badan yahay fii darfi zamaani darfu zamaan ayuu ku badan yahay yani wuxuu leeyahay waxaa dhici karta masdar darfnimo in lagu nasbiyo masdarkii aan soo marnay ee masdarnimo in lagu nasbiyo laisku ogaa in darfu zamaan iyo darfulmakaan uu ka naa'ib noqdo oo darafnimo lagu nasbiyaa wax dhici kara darfulmakaan inuu ka naa'ib noqdo lagu nasbiyaa ma badna qiyaasna ma aha waxaa tira jalastu jalastu qiyaama zaydin mawdica qiyaami zaydin baad ujeedaa waa dhinac kartaa waa la nisbin karaa waa yahay darfu zamaankaasa ku badan qiyaasna ah darfu zamaan masder inuu ka naa'ib noqdo aad bay u fara badan tahay qiyaasna weeye oo ji'tu quduuma zaydin la yidhaahdo waqta quduumi zaydin baad u waday waqtadii baad xadaftay quduumkii mudaafu ilayhigaad meeshii dhigtay wamaa yeli mudaafu yati waqad yanuubu inuu naa'ib noqdaa suurowdaa can makaanin makaan inuu ka naaib noqdo lafulmakaan masdarun masder inuu ka naaib noqdo wadaaka niyaabadaa masderka uu naa'ib noqonayo yakuru wuxuu ku badan yahay fii darfi zamaani darfu zamaan ayuu ku badan yahay qiyaasna ku yahay wallahu aclam sala allah wsala baaraka cala nabiyina